bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximahu llahu tacaala baabu adkaarihi bacda istiqraari casmihi cala safar adkaartiisii ayuu u baab yahay bacda istiqraari casmihi go-aankiisu marku sugnaado cala safari safarka uu go-aansaday go-aankiisii safarka uu go-aansaday markuu sugnaaday kabacdi adkaarta uu musaafirka akhrinayo ayuu u baabi yani go-aankiisii safarka ahaa hore wuxuu usoo sheegay markuu safar rabo istikhaaro istishaaro haddii uu go-aansado inuu safro adkaartii ku saabsanayd faida istaqara haddii uu sugnaado casmuhu go-aankiisa cala safari safarka korkiisa uu ku sugnaado ama safarka korkiisaba uu go-aansaday go-aankiisii safarka hadduu sugnaado falyajtahid ha dadaalo fii taxsiili umuurin arrimo soo xasilsigeeda arrimo inuu soo xasilsado ha ku dadaalo minhaa waxaa ka mid a arrimahaasi an yuusiya inuu dardaarmo bimaa yaxtaaju waxa uu u baahan yahay ila alwasiyati bihi dardaaran uu ku dardaarmo waxa uu u baahan yahay ayb waliyushhid ayb waliyushhidha markaati geliya cala alwasiyati dardaarankana markhaati ha u sameeyo hamarkaati calaa wasiyatihi dardaarankiisa ha markhaati geliyo ayb wayastaxilla walyastaxilla ha ka xalaal dalbado kulla man qof dhammaantiis beynahu isaga iyo beynahu isaga iyo wabeynahu qofkaa dhexdooda mucaamalatun mucaamala ay tahay fii shay-in arrin ay ku mucaamaloodeen ow musaaxabatun ama musaaxabo ay tahay yacnii dadkii ay wax ku mucaamaloodeen oo ay wax ku saaxiibeen ha ka xalaal dalbado oo aan iscafinna ha yiraahdo wayastardiya haka raalli dalbo waalidayhi labadiisii waalid wa shuyuukahu shuyuukhdiisa waman iyo axad yundabu loo sunneynayo ilaa birihi khayrkiisa ama baarinimadiisa loo sunneeyo wasticdaafihi iyo yacnii isticdaafkiisa loo sunneeyo inuu yacnii naxariis ka raadiyo wayatuuba ila allaahi tacaala allaha usoo soo laabta ha usoo noqdo wayastakfirahu ilaahay dembi dhaaf ha weydiisto ayb min jamiici dunuubi dunuub dhammaanteed iyo walmukhaalafaati mukhaalafaat dhammaanteed walyatlub ha dalbo min allaahi tacaala alle almacuunata kaalmaha ka dalbo calaa safarihi safarkiisa kaalmaha ugaga dalbado arrinka koowaad maadaama qofkaani uu safar gelaa inuu soo noqon waayaa dhici karto oo safarkaasi soo u baxay ay noqoto ayb maadaama ay sidaas dhici karto oo uu khatar u socdo isagu inuu soo noqon waayaa ay dhici karto wax allaale wixii uu u baahan yahay ee dardaaran uu ugu baahan yahay ha dardaarmo dardaaran buu qorayaa marka dardaarankaasna hadda waxa waaye ninkii xoolo haysto ama deyn lagu leeyahay inuu dardaarmo oo dardaarankiisu labadii maalmoodoo kasta uu u qoran yahay waa aada baa loo sunneeyaa dayb xadiidka ibnu cumar baa kusoo arooray marka dardaa qofka safarka galayana waaba loo sii adkeeyaaba inuu dardaarmo ayb waliyushhid calaa wasiyatihina dardaarankii markhaati inuu u sameeyo laba qof oo markhaati laba raga ayuu u markhaati gelinayaa markaasay dardaarankaas markhaati ka noqda ayuu dhahaya markhaatibuu ugaga dhigaya wayastaxila ayb wayastaxila waan yastaxila ayb wayastaxila an yastaxila inuu xalaal dalbado kula man qof dhammaantiis inuu xalaal ka dalbado beynahu isaga iyo beynahu iyo yani wuxuu ka xalaal dalbaya waama cirdigiisii iyo maalkiisii iyo naftiisii iyo aan iscafina ayuu dhahayaa marka aan isu xalaalayn aan iscafina manaxad baynahu wa baynahu labadoodu ay dhex martay mucaamalatun mucaamalo fii shayin ay ku mucaamaloodeen ow musaaxabatun ama saaxiibtinimo qofkaay dhex martay wayastardiya wa an yastardiya inuu ka rido dalbo waalidayhi labadiisa waalid xaqay ku leeyihiin ayb wa shuyuuqahu shuyuuqdiisa iyo waman axad yundabu loo sunneeyo ilaa birihi samafalkiisa yacnii qof in aada u khayr fasho lagu sunneeyana inaad aan kala raalli noqonna dhahdid ayb oo waalidkii raalli u ka dalbo iyo shuyuukhdii iyo dadkii kale isaga marka xaqa ku lahaa ee ama loo sunneeyaba inuu u baarinimo falo ayb wastictaafihi iyo yacnii qofkii marka inuu inuu u naxariisto ama inuu naxariis ka dalbo kuwa loo sunneeyana inuu rido ka dalbo raalli ahaansho u ka dalbo ayb wayatuuba ila allaahi wa an yatuuba ila allaahi ilaahay inuu usoo noqdo wayastakfirahu intaa hadda lasoo sheegay qaarna hadda shuyuuqdii iyo waman yundabu yani waman yundabu ilaa biri hidan qolana birigooda iyo khayrkooda waa kuu sunno qolana birigooda waa waajib waalidka iyo shuyuuqdaoo kale iyo kuwayaalkaasoo kale marka hadday yiraahdaan waalidka siiba haddii uu marka safarka ka joog uu yiraahdo inuu ka joogo waay qofka ayb wayatuuba waan yatuuba inuu soo laabto ilallaahi alle intii kaa usoo noqdo tacaalaa wayastakfirahu dembi dhaaf ou dalbo min jamiici dunuubi alla u ka dembi dhaaf dalbo dunuubta dhammaantood walmukhaalafaati iyo mukhaalafaat ideylkeed walyalub ha dalbo min allaahi tacaala alla xaggiisa ha ka dalbo almacuunata kaalmo calaa safarihi marka mar walba ilaahay ku xirnaw waliyajtahid ha dadaalo calaa tacallumi maa shay barashadiisana ha ku dadaalo yaxtaaju ilayhi ou u baahan yahay fii safarihina uu ugu baahan yahay safarkiisa dhexdiisa waxa uu safarkiisa ugu baahan yahayna aada ha u barto qofkan waa safraa ileen moogtahay fa in kaana haddii uu yahay khaasiyan mid duulaayo tacallama waxuu bartaa maa yaxtaaju ileyhi waxuu u baahnaanayo alghaazi kan duulaayo kuu qoraayo saas adeeg ayb wa min umuuri alqitaali dagaalka arrimihiisa wadacawaati iyo ducooyinka ah iyo wa umuuri alhanaaimi hanaa arrimaheeda wa tacdiimi taxriimi alhaziimati jabka xaaraantinimadiisa weynaantiisa filqitaali dagaalka dhexdiisa lagu jabo iyo wagayri daalika iyo kaa keyrkiisa muxuu kuu dhigay wa tacdiimi taxriimi alhaziimati filqitaali wagayri daalika maku dhihin wataciimi taxriimi alhaziimati fi lqitaali iyo wagayri dalika yacnii inuu muslimiinta jab uunan usoo jiidinoo xaggiisa aan muslimka looga imaanin marka haddii uu jihaad ku jiro oo safarkiisu safar jihaad uu yahan intaasaa laga rabaa inuu barto axkaamtii jihaadka fadaail keliya ma anfacayo jihaadka fadaaishiisa keliya la barto axkaamtiisana aan la baranin wuxuu noqonayaa nin salaada fadaaisheeda loo sheegay laakiin aan tuka aqoonin fadaaishii ma soo xasilay marka haddaadan tuka aqoonin fadiiladii salaada ma kusoo xasilaysaa waa maya haddaadan fiqigii aqooninna fadiiladii jihaadka ma soo xasilaysa jihaadka wain kaana xaajan haddii uu yahay mid xaaji ah xajinayo ou muctamiran ama cumr cumraysanayo tacallama wuxuu baranayaa manaasika alxaji xajka acmaashiisa aw istasxaba ama wuxuu isla saaxiibsiinayaa macahu isaga la jirkiisa kitaaban kitaab bidaalika arrinkaa ku saabsan walow tacalamahaa haddii uu barto wastasxaba kitaaban kitaabna ou hore u qaato kaana afdala buu yiri saasaa fadli badan wakadalika alghaazi ayaa kuula mida midka duulayana waa la mid hadduu inta axkaamtii jihaadka barto kitaab jihaadka axkaamtiisan hore u qaato wagayruhu iyo eyrkii yustaxabu waxaa la suneeya wagayruhuna yustaxabu waxaa loo sunneeya an yastasxiba inuu isla saaxiibsiiyo kitaaban kitaab fiihi dhexdiisu ou yahay maa yaxtaaju ileyhi wuxuu u baahan yahay yani meeshan waxay tahay haddii safarkaaga safar daaco uu yahay daacadaas aada u socoto wax ka baro kutub ku saabsanna hore u qaado intaasaa la waayey ka waran marka adna ma taqaanid oo nin baran kara ma tiid kutubna ma akri kartid nin caalim raac oo yacni faraqa ku dheg oo isaga markaas yani nin caalim oo naasix ah ha kula jiro xajkoo kale dadka qarash badan bay ku dhuminayeen haddana ma yaqaaneen markaasaad arkay wax aanba xaj ahayn qofka inuu xajinayn marka saddexdaas waxba kama dhexaysa inuu korka ka yaqaano kitaab inuu watou yaqaano haddii labadaa la waayo inuu culamo la socdo wain kaana taajiran haddii uu yahay nin taajir ah safarkiisu ganacsi waa tacallama wuxuu baranayaa maa yaxtaaju ileyhi wuxuu u baahan yahay taajirku min umuuri lbuyuuci buyuucda arrimaheeda ah wamaa yasixu waxa ansaxayo minhaa buyuucda ka mida wamaa yabdulu waxa buraayo oon ansaxaynin wamaa yaxilu waxa xalaasha ah wayaxrumu waxa xaaraam ah wayustaxabu waxaa la sunneeyaa wayustaxabu waxa la sunneeyo dheh wayukrahu waxa la karaahaysto wayubaaxu waxa la banneeyo wamaa yurajaxu waxa laga rajaxo calaa geyrihi qeyrkii laga rajaxo yani haddaad adiga badeeco iyo kala rogaysid oo taajir tahay ood safar u socotood shiino iyo dubay aadaysid oo aada safar u aadaysid waa inaa axkaamtii beecana taqaanid ayb oo beeca jaa-iska midkaan banaanayn kan saxiixa kan baatilka ah midka xalaasha waxa xalaasha waxa xaaraamtaa waxa la sunneeyo waxaa la karaahaysto waxa la banneeyo iyo waxa laga raajaxsan yahay wain kaana haddii uu yahay mutacabidan mid cibaadeysanaya saaixan dhulka soconayo arrinkan laakiin siyaaxada wax waagi hore jiri jiray oo suufiyadu ay ku dhaqmi jireen waayo iyagu marka waxay sameeyaan qof baa baxaayo ilaahaybu wuxuu ku caabudayaa inuu iska baxo oo uu duurka socdo oo cajaa'ibtaas ilaahayo fiirfiirinayaa wuxuu leeyahay waa khaali baan noqonayaa oo anigiibaa dadkii wuxuu leeyahay inaan dadka ka dhex baxaan rabaa laakiin waxaa muuqata arrintaa rasuulka asxaabtiisu ma sameynin ma ma aynan jidaynin bal abu daawuud waxaa kusoo arooray xadiid dhahayo siyaaxatu ummati aljihaad ummadeyda dalmarkooda oo allana ku caabudaya waa jihaad qofka mujaahidka halkan buu tegaya halkan buu tegaya halkan buu tegaya halkan buu tegaya siyaaxana waa ku jiraa camal kheyr badanna waa ku jiraa laakiin mutacabidiintii iyo mutasawifadii waxaa laga arkay dad baxayo socod yani socodkaas marka ilaahay ku caabudayo wain kaana haddii uu yahay taajiran taajir tacalama wain kaana mutacabidan saayixan dheh ayb muctazilan linnaasi dadka ka fogaanaya hadduu yahay tacalama wuxuu baranayaa maa yaxtaaju ileyhi wuxuu u baahan yahay fii umuuri diinihi oo diinkiisa arrimihiisa ah fa haadaakani ahamu maa shaykan ugu ahamsan waa yanbaqii haboon an yatlubahu inuu dalbo qofka qofkan waa baxay duur cidlaabuu rabaa inuu aado ee waayahay waa inaad diintii axkaamteedii taqaanid axkaamta kula soo gudboonaanayso umuuraha diintaada waa inaad garanaysid marka ayb laakiin qofka inuu jumcada iyo dadka inuu ku dhex jiraa fiican zamanku hadduunan zaman fidno ahayn inuu dadkiisa ku dhex jiro oo u sabro dhibkooda ku sabro almu'minu aladii yukhaalitu nnaasa wayasbiru calaa adaahum khayru min almu'min aladii laa yukhaalituhum walaa yasbiru calaa adaahum ow kama qaala sala allahu calayh waalihi wasalam xadiidkii nabiga saasuu ahaa muminka dadka ku dhex jiro dhibkooda ku sabraa ka khayr badan midka ka dhexbaxo oo aan dhibkoodana ku sabrin dadkoo lagu dhex jiro faa-iidada ay leedahay waxay cilmigii baa laga baranaa waa la barayaa waa jamaacadii salaadii jamaacadii baa la oogayaa jumcadii ayaa la oogayaa dadkii masaakiinta wax la siinayaa laakiin haddaad duur cidlaa kaligaa tagto jumcayo jamaaco ka dheeraato wareer wa laakiin markay fidna timaado oo intaasoo kheyr ah ay ka yaraata marka la fiiriyo fasaadka jiro qofka markaas inuu baadiye iska aado meelahaas dego ilaahay ku caabudo geeri ku sugo waa bannaan tahay ayb saxaabaduna qaar baaba sameeya intaas wain kaana haddii uu yahay miman yasiidu qof ugaaranayo qofdadka qaar baa risqigooda wuxuu ku jiraa duurka inay galaanay fallaartooda ku ugaartaan oo sagaarada iyo biciidka iyo waxyaabahaas ay soo dishaan wain kaana haddii uu yahay miman yasiidu mid ugaaranayo haddii uu yahay tacalama wuxuu baranayaa maa yaxtaaju ileyhi waxay u baahan yihiin ahlu saydi ugaarka dadkii dadkooda dadka ugaarsado waxay u baahan yihiin axkaam kitaabu saydi wadabaaix inuu yaqaano fiqiga wamaa yaxilu waxaa xalaal min alxayawaani xayawaanka ka mid ayo ah, wamaa yaxrumu waxa xaaraamta ah wamaa yaxilu bihi saydu ugaar wixii ku xalaaloobo iyo wamaa yaxrumu wax ugaarsi ku xaaraan ah wamaa yushtaradu waxa la shardiya dakaatuhu gowriciisa wamaa yakfii fiihi waxa uu ku filan yahay qatlulkalbi eyga dilkiisa aw isahmi ayb ama leebka dilkiisa iyo wagayra dalika ayuu bartaa wa in kaana haddii uu yahay raaciyan xoola raace qowsaarho dad buu u shaqeeyaa xoolaha u raaca tacallama wuxuu baranayaa maa yaxtaaju ileyhi wuxuu u baahan yahay oo mimaa kii ah qadamnaahu aanu soo hormarinay fii xaqi gayrihi qeyrkiis ku saabsan xaqiisa <coughs> miman axad u baahan yahay mimanna ah yactasilu naasa dadka ka dheeraanayo qowsaarku daa'iman dadku waa ka dheeryahay keligiisoo duurkaas jiraa watacallama wuxuu baranayaa maa yaxtaaju ileyhi wuxuu u baahanayo min arifqi u dhimrin a bidawaabi xoolaha loo dhimriyo waxaa kale uu baranayana waxay tahay xoolaha u naxariisashadooda xadiidta kusoo aroortay xayawaanka in loo naxariistay u baranaya wa dalabi nasiixati khayr miirid dalbideeda lahaa iyada loo khayr miiro iyo weli ahliha dadkeeda yacni sida uu u dalbayo khayr miirid inuu u khayr miiro xoolahaas iyo dadka iskalena ilaa ninkan ujraa la siiyaa waa inuu ujradiisii xalaal u noqoto dadka xoolaha lena waa inuu u kheyr miiraa xoolaha laftirkoodana inuu daacad u noqdo walictinaa-i iyo isku kalifid bixifdihaa xoolaha ilaalintooda watayaqudi baraarugsanaan lidalika arrinkaa loo baraarugsanaado wasta-dana ahlahaa ehelkoodii ayuu ka idin dalbadaa ayb wasta'dana ahlahaa ayuu ka idin dalbanayaa dadkii iska lahaa fii dabxi maa shay gowriciisa yaxtaaju ou u baahanayo ilaa dabxihi gowriciisa fii bacdi alawqaati waqtiyada qaar licaaridin darteed iyo wageyra daalika dadka xoolaha iskale inuu ku yiraahdo dadkii xoolaha iska lahaa inuu ku yiraahdo war haddaan u baahdo neef inaan gowraco oo arin igu yimaado wax keenayo in la gowraco xoolahan hadday igu timaado inaan gowraco io idma oo ii fasaxa wagayra dalika waxaas inuu barto wa wain kaana rasuulan rasuul haddii uu yahay ergey safar buu u baxaa ninkan ergey waaye laakiin nin baa diray madax ordoo bax wadankaas tag ama gobolkaas tag shaqadaas noo qabaa layiri wain kaana haddii uu yahay rasuulan ergey haddii uu yahay min suldaanin suldaan ou ka yahay ilaa suldaanin suldaan kale ku socdo ow naxwihi suldaan baa diray suldaan kalea loo diray ergowa ihtama wuxuu ku mashquulaya oo ihtimaam siinaya bitacalumi maa shay barashadiisa yaxtaaju ileyhi oo u baahanayo oo min aadaabi mukhaadabaati alkibaari ah dadka waaweyn sida loola waramo ninkan ergowa mas-uul waay boqor kalea u tag leeri ama suldaan kale waa inuu barto arrimaha ku saabsan sida loola hadlo dadka waaweyn ile nin boqora u tegaya <coughs> nin madaxaba u tegi karaa nin culumaaba u tegi karaa soo ula khidaabi lahaa inuu bartoba <coughs> wa jawaabaati maa iyo shay jawaabtiisa iyo caridu usoo banbaxayo fi lmuxaawaraati wareysiga ninkan marka waa lala muxaawara marka waxay tahay waraysi idin dhex maro adiga iyo qofka kale <clears throat> ninkan waa ergey nin baa loo diray waraysi baa dhexmaraya iyo xog waraysibaa baa xog waraysigaas waxa ugu imaanayo jawaabteeda inuu yaqaano sii barto oo ninkan kaloo la tashanaya war hadday taas timaado maxaa la sameeya saa hadday timaado seen yeelna kan wamaa yaxilu lahu waxa uu xalaal ah isaga oo min adiyaafaati ah martisoorka walhadaayaa hadiye ah wamaa laa yaxilu waxaan u xalaal ahay ninkaan dadba buu u tegayaa boqor hadiyadaa lasoo siinaya martiqaad baa loo sameynaa martiqaadkaas maxaa ugu xalaal ah maxaanu xalaal ahayn hadiyadaas maxaa ugu xalaal ah maxaanu xalaal ahayn waa inuu yaqaano wamaa yajibu calayhi iyo waxaa korkiisa ku waajibaya oo min muraacaati nasiixati daacadnimada ilaalinteeda ah wa idhaari maa iyo shay muujintiisa yubdinuhu ou qarinaya wa cadami lgishi nacam wuxuu yidhi wamaa yajibu calayhi min muraacaati nasixati in la ilaaliyo waidhaari maa shay muujintiisa yubdinuhu oo qarinayo qarsanayo inuu muujiyo wacadami lgishi gishi la-aan waa inuu ku dadaalo inuun waxba khiyaanin waalkhidaaci dhagar waalnifaaqi nifaaq la-aan waalxadari ka digtoonaansho min atasabubi inuu sabab u noqdo ilaa muqadimaati ilaa muqadimaati alqadri dhagarta muqadamaadkeeda hana iska ilaaliyo isaga inuu u noqdo dhagarta iyo khiyaanada inuu muqadamo u noqdo ow geyrihi ama qeyrkiis mimaa yaxrumu waxa xaaraamta noqonaya wageyra dalika yacnii inuu isagu sabab u noqdo qadrina lama rabeed dhagar inuu galana lama rabo sabab inuu u noqdana lama rabo labada inuu iska ilaaliyo wain kaana haddii uu yahay wakiilan in kaanu haddii uu wakiil yahay ow amase caamilan waa mid caamiloo shaqaale ah fii qiraadin buu ka shaqeeyaa qiraad ow naxwiyan wixii lamida ah. qiraad waxaa layidhaha ama mudaarabo labadaba waa la dhahaaye baab fiqiga kamida ah waa qiraadku macnihiis waxaa weye nin baa lacag dhiibaayo ninbuu u dhiibayaa markaasuu leey lacagtan hoo raasumaalkan shaqey ganacsi soo sameey faa-iidada nus adaa iskale nusna anaa leh ama faa-iidada saddex meelood meelaa leedaha laban anaa iskale ma garatayn sidaasuu dhaha ayb waa la socotaan umalaynana qiraadku marka hadduu caam isaga marka caamilaa la yidhaahdaa kan wain kaana haddii uu yahay wakiilan wakiilna waada waa la yaqaanaa oradoo baxoo shaqadaas iisoo qabaa la wakiil iga noqo aniga wain kaana wakiilan haddii uu yahay wakiil ow amase caamilan caamil uu yahay shaqaale fii qiraadin qiraad dhexdiisa ka shaqeeya ow naxwii ama wax lamida ah. tacallama wuxuu bartaa maa yaxtaaju ileyhi wuxuu u baahan yahay mimaana ah yajuusu banaan waxa banaan ah an yashtariyahu inuu soo iibsado wamaa laa yajuusu i waxaan bannaanayn caamil waaye waa inuu ogaado uu barto waxa u banaan inuu soo gato iyo waxaan aysan u banaanayn wamaa yajuusu iyo waxa uu banaan yahay an yabyaca bihi inuu wax ku gado wamaa laa yajuusu iyo waxaan u banaanayn inuu wax ku gado wamaa yajuusu iyo wamaa yajuusu waxa uu bannaan yahay atasarufu tasaruf fiihi isaga lagu tasarufo iyo wamaa laa yajuusu wuxuunan bannaanayn wamaa yushtaradu waxa loo shardiya alishhaadu gelin fiihi maaga dhexdiisa wamaa yajibu iyo waxa waajiba ay tahay in la marqaatigeliyo ayb wamaa yushtaradu lishhaadu waxa marqaati loo shardiya fiihi shaygaa dhexdiisa wamaa yajibu iyo waxa waajibaya wamaa laa yushtaradu fiihi waxaan loo shardinin walaa yajibu iyo aan waajibaynin wamaa yajuusu lahu waxa u banaano min alasfaari safara ay wamaa laa yajuusu waxaanu u banaanayn wacalaa jamiici lmadkuuriina inta lasoo xusay oo dhan korkooda waxaa ah an yatacallama inuu barto man qof araada doonay minhum iyaga ka mid a albaxri badda fuulideeda alxaala alatii xaaladda yajuusu fiiha ay bannaan tahay rukuubulbaxri badda fuulideeda walxaala alatii iyo xaaladda laa yajuusu aynan bannaanayn bad haddii lagu safraayo iyaga waxay qabi jireen culimmadii hore qaar baa xataa waxay yidhahdeen badda in lagu safro maba banaanay dheheen tahluko waay dheheen waa tahluko laysgelinayay dheheen laakiin culimmada qowlka dhexdhexaadka ah waxaa weeyaan badda waa lagu safri karaa haddii aan khatar laga dareemaynin haddii khatar laga dareemayna in lagu safraa ma banaana maxaa yeele walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati bay geli soo ma garani hadda waxaan dadku ay libiya uga libiya talyaaniga ku aadayaan doon jajaban ama doon laysku musmaaray oo qaarad ilaa qaarad laysaga gooshayo ummaddu ku dhammaanayso boqolkiiba lixdan ku dhammaadeen qofku inuu yidhaah ani karfanteeda madax iigu duuban inaan yurub tagaa jirto yacnii badda yurub tegideeda awalbaaba warkeeda iyadu meesheedayba taallaa taase waxaa haddana kaba sii daran haddana tahlukada in lagu koro marka tanoo kale badda xiliyada aan la kori karinay noqonayna soo ma garan sheekh la dhihi jiray sheekh maxamed cabdalla soomaal oo soomaali ahaa culimmadii galbeedkan ka tagtay waa hore dagaalkii koo labaad iyo meelahaas oo dhulkan xijaaj iyo tagtayoo maka aada looga yaqaanay xaramka saxiixeynka ay ku aqri jiray oo culimo waaweyn wax usoo aqriya xataa oo sheekh muqbil ay ka mid yahay sheekhaas baa hadda ka hor tarjamadiisaan aqriyay wuxuu yidhi mar baan waxaan ka baxnay yii jabuuti markaayaan doonaan raacay yii marka yeman iyay u socdeen doontii baa nala dabayshiyaa wareerisay yii nadar waxaan ku galay yii mar dambe inaanan bad foolin haddii ilaahay badbaadiyo <laughs> marka badda khatar waay wa calaa jamiici lmadkuuriina kuwa lasoo xusay dhammaantood safrayaalka ah oo safrayaasha ah an yatacallama inay bartaan baa korkooda waajib ku ah man araada qofkii doono minhum iyaga kamida albaxri badda inuu fuulo qofkii iyaga kamidoo rabo muxuu baranaan alxaala alatii xaalada yajuusu fiiha ay banaan tahay rukuubulbaxri badda korideeda iyo walxaala alatii xaalada laa yajuusu aynan bannaaneyn badda hadda maraakiib waaweyn oo xoog badan oo yacni imkaaniyaad fara badan baa hadda la helay kullina waqtiyada hore laakiin laashash iyo wax lamida iyo wahaada kani kulluhu dhammaantiis madkuurun weeyaan mid lagu sheego fii kutubi lfiqhi fiqiga kutubtiisa fiqhiga marka waa muhime ogow noloshaaduu la socdaa laa yaliiqu ma haboona bi hada lkitaabi kitaabkan kana uma haboona istiqsaauhu laa yaliiqu ma haboona istiqsaauhu raacraaciisa in aada loo raacraaco bi hada lkitaabi kitaabkan kuma haboona uguma haboona wainamaa qaradii aniga ujeedkaygu hunaa meeshaan waxa ay tahay bayaanul adkaari adkaartii cadaynteeda khaasatan si gaara ah inaan u caddeeyo adkaarta gaarka ah ee kusoo aroortay tan wa wahaada tacalumu barashadanna almadkuuru lasoo sheegay min jumlati ladkaari bay kamid tahay adkaarta jumladeeday ka mid tahay kamaa qadamtuhu sidaan soo hormariyey fii awali hada alkitaabi kitaabkan awalkiisa aan kusoo hormariyey waasalu llaha ilaahay baan waxaan weydiisanayaa atawfiiqa towfiiq wa khaatimata alkhayri khayr khaatimadiisa ayaan weydiisanaa lii aniga waliaxbaabii iyo axbaabteyda iyo walmuslimiina muslimiinta ajmaciina dhammaantood nusxi marka lama hadhin sheekha raximahullah ayb si fiican buu u nadaamiyey marka safarka intaan la gelin ka hor istiqaaradii istishaaradii cilmiga la rabo in la yeesho qabla intaan la gelin ka hor ayb baabu adkaarihi cinda iraadatihi alkhuruuja min beytihi baabu adkaarihi adkaaru lmusaafiri baabu adkaari lmusaafiri musaafirka adkaartiisa cadaynteedii buu u baab yahay cinda iraadatihi doonistiisa agteeda alkhuruuja markuu doono bixid bixidda min beytihi gurigiisa uu ka baxo gurigiisa markuu ka baxo marku rabo gurigiisa inuu ka baxo marka uu rabo adkaarta u aqrinayo yustaxabu lahu waxaa loo sunneeyaa cinda iraadatihi rabitaankiisa agteeda alkhuruuja bixid ou raboodo an yusalliya rakcatayn inuu laba ragca tukado lixadiidi lmuqatami bni lmiqdaam alsaxaabiyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sal l slam qaal nebigu wuxuu yidhi maa khalafa axadun qof ma reebin cinda ahlihi ehelkiisa agtooda kuma reebo afdala wax ka fadli badan min ragcatayni laba ragco oo yarkacuhumaa uu rukuucayo cindahum iyaga agtooda xiina yuriidu markuu doonayo safaran safar markuu rabo rawaahu abaraaniyu yacnii wax ka uu qofka qoyskiisa uga tago uu ku reebo oo laba ragco oo u agtooda ku tukado markuu safraayo ka fadli badan ma jirto qaala bacdu asxaabina ayb meeshaan marka aan mulxaqa fiirino ayb xaafidku waxa uu yidhi fii hada alxadiidi cidat mu'aakhadaat xadiidkan wuxuu yidhi dhowr mu'aakhadaad buu leeyahay meelo laga qabqabsado axaduhaa tan koowaad qowluhu almuqatam id huwa bikhatihi bimiimin huma qaafin huma taa-in muhmalatin mushadadatin huma miim muqaطam wa huwa sahwun waa sahwi buu yihi marka nasha-a ka dhashay can tasxiifin inamaa huwa almucim mucim waaye muqaطam ma aha buu yiri bisukuuni الطaa'i wa kasri اlcayni waa ku qoraa kan ku qora futuuxaadka isaga qoraya haaniha midda labaad qowluhu aلصaxaabiy inamaa huwa aلsancaaniyu waay صaxaabi maahan waa sancaani bisaadin huma nuunin saakinatin huma caynin muhmalatin wa bacda alalifi nuunun alsancaaniy nisbatan ilaa sancaai dimashqa dimashq sancadeeda laba sancaa jirta mogta sancaa ilyaman iyo sancaa dimashq nisbatan ilaa sancaai dimashqa wa qiila waxaa layidhi bal ilaa sancaai ilyaman kaana biha huma taxawala ila shaam wa kaana fii casri sigaari saxaabati ayuu jooga walam yahbut lahu samaacun min saxaabiyin xataa ma u sugnaanin buu yidhi inuu saxaabi ka maqlay xataa bal arsalahu can bacdihim saxaabada qaarkoodowba ka irsaaliyeyba iska dhaaf yani nebiga inuu ka maqlo xataa saxaaba uu ka maqlay lama haayo wa jullu riwaayatihi riwaayadiisa badankeedana can taabiciinahu riwaayadiisa badankeedna taabiciintaa laga wariya waqad jamaca atabaraaniyu axaadiidahu almawsuulata ayuu ku ururiyey fii tarjamatihi min musnadi shaamiyiin wa qaala fii akhariha almucimu bnu miqdaamin isancaaniyu ayuu yiri kamaa dabadtuhu meeshaan cillo kale ma aragtaa marka saxaabi maaha isaga waa asancaaniyu waay saxaabi bay tasxiifta asaxaabiyu kitaabka noogu dhigo tasxiif asancaaniyu isagii saxaabi ma yahay ma aha xataa saxaabo kama maqan xataa haaliuhaa qowluhu rawaahu abaraaniyu ou yidhi yatabaadalu minhu waxaa soo degdegaya maca qowlihi asaxaabiy ou yidhi ana almuraada almucjam alkabiir inuu yahay ana almuraada almucjam alkabiir liabaraaniyi alladii huwa musnad saxaaba abaraani lkabiirkiisa waa musnad saxaabo axaadiid saxaabo ay warinayso wariyaa marka markuu yidhi assaxaabiyudaas marka la fiiriya iyo rawaahu طabaraaniyu ou itlaaqay mucjamulkabiirkay ku dhaceen walaysa hada alxadiidu fiihi mana ku jira mucjamulkabiirka bal huwa fii kitaabi almanaasik ayuu ku wariyey liطabaraaniyi waأkhrajahu bnu casaakir fii tarjamati اlmuطcimi bni اlmiqdaam aلsancaaniy ayuu kusoo saaray min taariikhihi اlkabiir taariikhi dimashqahu wa asnada jumlatan min axaadiidihi buu tiiriyey minhaa hada alxadiidu bicaynihi wa sanaduhu mucdalun aw mursalun in habata lahu samaacun min saxaabiyin damirina waxa uu